rajaynayso maxaad ku ducaysan waay wa ayu laylatin hiya habeenkee waya leylatulqadriga intaas waay yani intaasoo eh, mxuu ahay eh, rukni oo tarjamada ka mida ah ayuu axaadiisteeda keenaya can caaishata radi allahu tacaala canhuma ana nabiya nebigu sal lla lay waslam kaana wuxuu ahaa idaa goortii dakhala uu galo alcashru tobanka alawaakiru ee bisha ugu dambeeya ee dambe axyaa mid nooleeya buu ahaa alleyla habeenku noolayn jiray wa ayqada wuu toosin jiray ahlahu reerkiisa wa shadda wuxuu geejin jiray almizara hoos guntiga muttafaqun calayh weli axmed waxaa u sugnaaday waa muslim kaana wuxuu ahaa yejtahidu mid dadaala fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe dhexdooda maa laa yajtahidu si uusan u dadaalin ama wuxuusan ku dadaalin fi hayriha hayrkeeda dhexdeeda yacni tobanka waxaan ahayn oo sanadka intiisa kale ah dadaal uusan bixinninbuu wuxuu bixin jiray tobanka dambe ee bisha ramadaan axyaa leylahu habeenkiisuu noolayn jiray axya leyla habeenkuu noolayn jiray daahirka waxaa kelimadaasi laga fahmayaa inuu habeenka oo dhan soo jeedi jiray laakiin waxaa jira xadiid fii saxiixi muslim min xadiidi caaisha oo ay leedahay ma aclamuhu sala allahu calayhi waaalih wasalam qaama leylatan xata asabax ma ogi bay tidhi nebigu oo sal aley wasalam habeen intuu istaagay uu waagu ugu baryay suu u taagnaa ma arag bay tidhi mana ogi nebiguna inta badan sal aley wasalam salaaddaa habeenkii markuu istaagayo guryihiisuu ku tukan jiray saas daraaddeed baa in badan dumarku soo guriya caaisha maadaama ay leedahay weligay ma arkan habeen isagoo isu bixiyey oo taagni ku wada dhammaystay waxaa laga fahmayaa axyaa laylahu macnaha in laga wado habeenka intiisa badan habeenka intiisa badan ayuu soo jeedi jira oo noolayn jira sal lay slam wa ayqada ahlahu ehelkiisuu baraarujin jiray oo reerkiisa ayuu kicin jiray ramadaanka kayrkiina saa waa samayn jiray oo intuu habeenkii tukado markuu eh, witirka soo gaadho oo salaas wax soo dhowaato ayuu markaa kicin jiray eh, reerihiisa oo dhihi jiray kac witriya witirka u kaca buu jiray xadiis baana ku so aroor nebigu leh sal lay slam allah u naxariisto eh, nin tukaday habeenkii oo reerkiisa kiciyey oo hadday kici weyday biyo ku saydhay haweenay tukatay habeenkii oo ninkeeda kicisay si uu tukado oo haduu kici waayo biyo ku saydhay waa xadiis sugan waay marka waa tacaawun cala albiri waataqwa washadda mi'sarahu yacni hoosguntiga ayuu giijisan jiray ama adkaysan jiray maxaa laga wadaa culimmada qaarkood waxay leeyihin waxaa laga wadaa kinaaya can shiddat alijtihaad kelimadan guntigu giijisan jiray maxaa laga wadaa waxay ka dhigan tahay bay leeyihiin qaarkood dadaalkuu siyaadin jiray oo dadaal marka lagu leeyahay yani guntiga geejisaa lagu dhihi soo ma dadaal macnaha qaar ku fasiraya qaar culimmada ka waxay ku fasirayaan shaddu lmi'zar macnihiisu wax weeyaan ictizaalu laga wadaa kinaaya can ictizaali nisa dumarka ayuu ka fogaan jirayoo tobanka hadday soo galaan dumarkiisa yani xaaje kamuusan raadsan jira ee waa isaga fogaan jira ayb macnaha dambe ayaana raajixa ah sida alimaam ibnu rajab alxambali iyo khayrkii ay marayaan oo in laga wado ictizaalu nnisaa mutaqadimiintii baa sidaa ku fasiri jiray buuhi salafkii sida thawri iyo hayrkood waxaana macnaha isaga ah fii muslim riwaaye ku timid waxay leedahay jadda washadda almi'sar jadda wuu dadaali jiray washadda almi'sar hoosguntigana waa adkaysan jiray marka inaan dadaal laga wadin waxaa ku tusaya dadaalku isagoo kelimo gooniyuu ku yimid kadib baa lagu cadfayoo washadda mi'zarah baa marka in macno kale laga wado lianna alcadfa fi اlasli yaqtadi almuqaayara la yidhahda laba shay haddii laysku cadfo sida qaalibka laba macnay asal ahaan kale faa'iidaynayaan marka shaddulmi'zar riwaayadaa muslim way faa'iidayn in laga wado mxuu ahay ictizaalu الnisa waxaa kaloo faa'iidaynaya sida uu leeyahay xaafid ibnu rajab caleyh raxmat oo macnaha rajaxaya wuxuu leeyahay nebigu sal lla alay toban ka dambe hadduu soo galo ictikaaf buu geli jiray nin ictikaafsanna bilijmac dumar uma dhawaan karo sooma bidilaalati alqur'aan wasunna walijmac marka taasa waxay rajaxaysaa shadda mi'zara in laga wado reeraha iyo xasaska waa ka fogaan jira saas way maanaa ayb وcan abi hurrata radi allahu tacala canhu can اnabiy sal lay sl wuxuu ka warin qaala inuu nebigu yidhi man qaama ruuxii istaaga laylat alqadri habeenkaasi ruuxii istaaga iimaanan u istaaga rumaysnaan darteed uu rumaysan yahay habeenkan iyo khayrka iyo fadliga iyo wanaagga lagu sheegay yuu rumaysan yahay allihii jideeyeyna waa rumaysan yahay rasuulkii la yimidna waa rumaysan yahay sharcigii keenayna waa rumaysan yahay iimaanan waxtisaaban iyo ajir doonid darteed ajir dalab ama ajir raadsi darteed yacni uu u istaaga ufira lahu ma taqadama min danbihi ictisaabka waxaa la yidhaahdaa bimacnaa niyada uu ku samaynayo dan kale ma lehe waa ikhlaas iyo alla ajir kaga hela ta horena ruux waa inuu muumin yahay oo dee ruuxaan iimaan lahayn waxba loo qori maayo tan dambana waxa waa inuu ikhlaasoo ilaahay dartii u samaynayo oo ixtisaabka ah maxaa yeele ruuxii laga waayo muxuu ahaayey ikhlaaska laga waayo dee camalkiisa isagana man qaama ruuxii istaaga leylat alqadri iimaanan rumaysnaan darteed waxtisaaban iyo ajirraadin iyo ajirdalab dartii ufira waa loo dhaafay lahu isaga maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa waa loo dhaafaajamaacatu baa warisay ilabna maajah dembiga la dhaafayo waxay u badan yihiin culimmadu inay yihiin dunuubta yaryarka oo jamaahiirtoodu say qabaan waxay leeyihiin dembi weyn sidiisaba towbad buu u baahan yahy laakiin acmaashu iyo daacadu dunuubta ay tirtirto ina alxasanaati yudhibna sayi'aat waa saqaa'irtay ku xambaarayaan badankood laakiin bacdu ahlilcilmi baa qaba oo jira oo dhahaya acmaasha qaarkeedoo waxaa jirta dembiyada waaweyn ilaahay ku dhaafo ayb oo xajka ka mid yahay inoo imaan doona caawa ah, insha allah haddaan gaadhno وan caiشha radi allahu tacala canha qaalad waxay tihi qultu waxaan ya rasuul allah rasuulka bal ka in calimtu haddaan ogaada aya leylatin habeenkiiseebay leylatulqadri tahay habeenkeebay leylatulqadri tahay haddaan ogaado bal ka waran maa aquulu maxaan dhahayaa fiiha dhexdeeda ogaansho oo rasmi ah oo qadri inay tahay ama ogaan karto oo dee cilmigeeda waaba la qariyay baysaan u tegi doonno oo nebigaaba sal lay slm inta markii hore loo sheegay baa haddana qalbigiisa la halmaansiiyey marka ma ogaan karto laakiin waxaa jira calaamado iyo astaamo habeenku uu leeyahay oo qaar kamid mid aan u tegi doonno oo markaad fiirfiiriso qalbigaaga iyo malahaagu u badan karo inay caawa leylatulqadrita marka dannul haalibka aunbay ah ka wadaaye ogaansho rabsiya ma ogaan karto saasay macana ama waxaa dhici karaysa in ilaahay qaab riya oo kaleeta uu ku ogeysiyo ruuxa mu'minkaa khaasatan aakhiru zamaanka oo kale riyadiisu yani waxa weeye eh, inay been sheegto maba sigaysaba marka waxaa dhici karaysa adugu qaab baa ogaan karta laakiin kulli waxay uun faa'iidayn karaan danni haaliba saaswmadanni raajixun bay faa'idayn karaan laakiin cilmi rasmi oo leylat alqadr caawa wey taa lagu ogaan karaa waxyigiina nebi maxamed buu ku ekaa sal ly slam geeridiis waa dhammaaday ayb maxaan dhahaa bay tidhi maa maxaan dhahaa fiiha dhexdeeda qaala wuxuu yidhi nebigu sal lay slam quulii waxaad dhahdaa allaahumma allahyo innaka adigu cafuwun mid cafin badan baa tahay tuxibba waxaadna jeceshahay alcafwa cafintana waad jeceshahay inaad addoommadaada iska cafido waa jecesha ee facfu canii alla cafi iska kay cafi rawahu tirmidiyu baa wariyey wasaxaxu wuuna saxiixiyey wa axmedna uu wariyey wabnumaaja wa qaalaa fiihi waxay dhaheen ara'ayta in waafaqtu leylata alqadri yaa dhahaya axmed ibn maajah iyagu riwaayadoodu ma ayna dhihin ara'ayta in calimtu ee beddelkeeda waxay ku wariyeen ara'ayta in waafaqtu leylata alqadri haddaan waafaqo taasaana mxuu ahay xagga mxuu macnaahaan sax haddaan waafaqo oo uun yacni qadar ilaahay aan ku hagaago waay ama habeenkan ay u badato inay laylatulqadir tahay maxaan dhahaa waay macnaha ayib xadiidku waa xadiis saxiixa oo sida maxaanaha tirmidiba u saxiixiya waxaa kaloo saxiixiya xaakim dahabi iyo nawowi iyo sheekh albaani intuba way saxiixinayaan waana xadiis sugan wey wuxuuna faa'iidaynayaa in habeenada la filayo leylatulqadr inay tahay in ducada la badiyo ayib ducooyinka kaleo dhan waa lagu ducaysan karaa laakiin sideedaba ogow hadday ducadu meel khaasa ku soo aroorto meeshaasay mar walba kaga munaasabsan tahay meelaha kale ducooyinka kaleo dhanna ayadaa kaga munaasabsan leanna waxaa meesha ku jira xikmadda shaaricu uu meeshaa u geliyey baa ku jirta meeshaas asiir baa ku jirta macnaha wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi man kaana mutaxariiha agalo laga ducadu inay ka mid tahay habeenada leylatulqadri la filayo acmaasha ugu fadli badan bal ramadaanka oo dhanba bal sanadkao dhanba acmaasha ilahi loogu dhawaado kuwa ugu fadli badan ducada ka mid man kaana ruuxii ahaaday mutaxariiha leylatulqadri mid ku dadaalaya falyataxaraha ha ku dadaalo leylatalqadriga leylata habeenka toddobyolabaatanaad ha ku dadaalo ninkii dalbayo raadinahayo oo eh, mxuu ahaay ku dadaalayah toddobiyolabaatanka dadaalka ha ku bixiyo w mase qaale wuxuu idhi nebigu sal lay slam taxaruuha ku dadaala leylata sabcin waishriin habeenka toddobiyo labaatanaad yacnii wuxuu ka wadaa leylata alqadri buu ka wadaa ayib rawa axmed baa wariyey biisnaadin saxiix buu ku wariyey wakadalika waxaa wariyey taxaawi fi sharxi macaani alaahaar waana saxiixun cala sharti shaykhayn xadiikaas waa xadiid saxiixa wey muxuu faa'iidaynayaa halkan laga bilaabo wuxuu gudagalay sheekhu axaadiista ku soo aroortay leylatulqadri waa habeenkee bisha ramadaan xaggay kaga jirtaa ma tobanka hore dhexe dambe haddana tobanka haddii la yidhaahdo dambe habeenaday bay ku sii jirtaa oo macnaha rajada u badanta axaadiistii ku soo aroortay tacyiinka leylatulqadriga ayuu halkan ka bilaabay xadiiskani marka wuxuu leeyahay ciddii dadaalaysa oo raadinaysaay habeenka bishu ay tahay halkaa ka raadi oo ku dadaala macna ayb wacan ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma rajulan ninbaa ata nabiya nebiga u yimi sal lay waslam faqaala markaasaa wuxuuhi yaa nebiy allah nebigii ilaahayow innii anugu shaykhun baan nin eh, weyn shaykhu nin odayaan kabiirun oo weyn caliilun oo haddana jiran oo xanuunsanaya da'na waanahay waana xanuunsanaya yashuqu waxaa dhibaya aliya korkayga alqiyaamu istaaguna waa idhibaya oo inaan taagnaado waqti dheer waa dhibsanaya ma kari karo famurnii waxaad i amartaa bilaylatin habeen i amar lacalla allaha habeenkaasoo lacalla allaha alla uu mudan yahay yuwafiqnii inuu i waafajiyo fiihaa dhexdeeda lilaylati alqadri habeenka laylatulqadrka inuu waafajiyo habeen laga yaabo inuu ilaahay leylatulqadriga iiga dhigo oo rajadu u badan tahay habeenkaa amar oo ii sheeg aniga toban dambena ma istaagi karo toddobana ma istaagi karo habeenna badanna ma taagnaan karo laakiin habeenka aad is leedahay leylatulqadri baa ilahay ka dhigi kara waafaji habeenkaa ii sheeg buur famurnii amar bilaylatin lacala allaha alle wuxuu mudan yuwafiqnii habeenkaasoo lacala allaha alle uu mudan yuwafiqnii inuu waafajiyo fiiha dhexdeeda lileylati alqadri uu waafajiyo qaala markaasaa nebiga wuxu uhi sal lay slam calayka waxaad laasimtaa bisaabicati midda toddobaad bileylati saabica wa bacda alcishriin baa laga wadaa habeenka toddobaad laazim labaatanku markay dhammaadaan maxnaa waxaa laga wadaa habeenka toddobiyo labaatanaad laazim buu ku yidhi ayb waxa wariyey axmed baa kadalika waxaa wariyey abaraani iyo bayhaqi sanadkiisuna calaa sharti lbukhaari buu saxiix ku yahay waa sugan wey macna habeenkaas laazim ayb wa can mucaawiyat bn abi sufyaan can inabi nebiga wuxuu ka wariyey sal lla lay waslam fii leylati alqadri leylat lqadri shanigeeda iyo arrinkeeda wuxuu kaga warin qaala nebigu inuu yidhi leylatu sabcin waishriin waa habeenka toddobyolabaatanaad wey leylatulqadrigu rawaha abu daawuud baa wariyey sheekh albani wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix ibni xibbaan baa sidoo kale saxiixiyey ayib qaarkood waxay leeyihiin wuxuu mawquu yani eh, riwaayad ibni cabbaas ama xadiiska qaybihi riwaayadkiisa qaar ka mid ah mawquufa bay leeyihin laakiin waxaa xoojinaya duruqda kale ee xadiisku ku yimid an zir ibni dhaar aan waxba laga soo reebayn dhaar aan waxba laga soo reebayn wax weeyaan Eh, waa inaad eh, goyso oo dahdo insha allah haddaadan dhihin muxuu ahaayey eh, waa dhaar aan istina lagu samaynin waay istinaagu waa waa insha allah muxuu ahaayey walaa yastanuun soo maahayn walaa yastanuun waxba ma soo reebinoo xataa insha allah mayna dhihin taas way macnaha marka asagoo oon insha allah ku darin oon tacliiq saarin buu wuxuu gooyoo ku dhaartay inay ramadaan ku jirto mana tacliiqinoo insha allah ma dhihin ila insha allahdu marba macnaa loo isticmaali karaa oo sibaa loo isticmaali karaa wawallaahi ilaahay baan ku dhaartay buu idhi innii la aclamu waxaan ogahay ubay baa dhahaya innii anigu la aclamu waxaan ogahay aya leylatin habeenkiisa ay hiya iyadu tahay habeenka ay tahana waaban garan buui hiya iyadu alleylatu habeenkii weeye allatii habeenkaasoo amaranaa uuna amray rasuululahi sl lay slam biqiyaamiha istaaggeeda uuna amray wey waa habeenku nebiguna amray inaan istaagno oo maxay tahay hiya iyadu leylata habeenka toddobyaabaatanaad wey wa amaaraatuhaa calaamooyinkeeduna an tatluca waa inay soo baxdo ashamsu qoraxdii fii sabiixati yowmiha habeenka maalinkiisa subaxnimadiisa habeenka leylatulqadriga ay tahay maalinka ka dambeeya maalinkaas subaxnimadiisa waa inay qoraxdu soo baxdo wa baydaa'a iyadoo cad laa shucaaca lahaa oon shucac lahayn yani iyadoo cad oo aan fallaadhihii lahayn way macnaha wax shucaaca iyo fallaadhoo ka soo baxaya ma leh iyada dhanba waaba gamaamudan tahay ayb rawa axmed baa wariyey wa muslim abu daawuud Mhm. marka calaamooyinkeeda ka midta ah, laakiin goorma calaamooyinkaa la ogaan waayo hadda uu xadiisku sheegay oo inay qoraxdeedu habeenkaa qoraxdiisu ay soo baxayso habeenkaa subaxda ka dambaysa qoraxdu inay soo baxayso iyadoo eh, cad oo aan shucaac lahayn waa xilli habeenkii ku dhaafayba soo ma bimacnaa wax eh, waa tegey marka aad ogaanayso qoraxda fiirinaysa wallaahi astaamihii waa muuqdaan waa xilli habeenkii uu tegeyba xadiis kale jira oo ibnu khusayma uu soo saaray min xadiid ibni cabbaas oo marfuuca oo calaamadaha iyo astaamaha lagu garto isaguna wax ku daraya oo wuxuu leeyahy leylat lqadri talqatun laa xaaratun walaa baarida habeenka leylatulqadrigu waa habeen hawo furan oo mana kulula mana qabooba waa habeen hawadiisu ay dhexdhexaata ayib tusbixu shamsu yowmaha xamraa'a daciifa maalinkaasna qoraxdu waxay noqonaysaa maalinkeeda waxay soo baxaysaa qoraxdu iyadoo guduudan ama cas oo hadana tabar daran daciifa waxaa laga wadaa shucaac ma leh oo yani waxbaa haysta saasay macnahay tilmaamaysaa riwaayasna yani waa saxiix liqayrihi qaybta yani calaamaadkaas xadiiskaa tilmaamaya isaguna ayb axaadiistaas hadda aan soo marnay dhammaanteed waxay tilmaamaysaa leylat lqadri inay tahay leylatu way jasmisay way goysay hadalna maba gelininba sidaana culimada qaar baa qaba oo a'immada qaar baa ku tegey sanad kasta leylatulqadri waxay gashaa toddobiyolabaatanka meeshaa unbaaba laga raadinba axaadiistanay deliishanayaan ayb qolyana waxay leeyihiin ma goyn karno oo ma dhihi karayno ilaa wa ilaaba oddobiyolabaatanka waa waxay axaadiista ku soo aroortay baa qaar inoo imaan doonaanoo sheegaya inay habeenno kale ku jirto waxay leeyihiin habeenno kale way geli kartaa laakiin habeenkay ugu raja badan tahay bay leeyihin arjaa layaaliiha leylatu bay leeyihin loogu raja badan yahay waa habeenka oddobiyolabaatanka ayib waa arki doonnaa axaadiis kaleo iyaguna tilmaamaya habeenno kale wa can abi saciidin alkhudri anna nebiya nebigu sal ley waslam ictakafa wuxuu ictikaafay alcashra alwala tobanka hore oo min ramadaana ramadaana uma kadibna ictakafa wuxuu ictikaafay alcashra alwsata tobanka dhexe fii qubbatin buu ku ictikaafay teendho turkiyatin oo turki loo nisbeeyey waa teendho yaroo turki lagu sameeyey ayuu ku ictikaafay calaa suddatiha taasoo irideeda uu ahaaday xasiirun darin darin gele ka samaysan ayaa iriddeeda sudada waxaa la yidhahdaa waa shayga iriddiisa wa baabudaar baa la fa akhada markaasuu nebigu qaaday sal lay slam alxasiira darintii buu qaaday biyadii gacantiisu ku qaaday fa naxaaha markaasuu durkiyey fii naaxiyati alqubbati teendhada xaggeeduu isaga durki yacnii darintii iridda taalay intuu riixay buu xagga teendhada u riixay ayb uma kadibna alaca wuxuu soo bixiyey nebigu ra'sahu madaxiisii soo bixiyey oo uu ka soo saaray fa kallama annaasa dadkii buu la hadlay fa danow markaasay u soo dhowaadeen oo ku itikaabsanaa w manaa teendhadii uu ku itikaabsanaa buu madaxa ka soo saaray markaasuu dadka la hadlay way soo urureen marka u soo dhowaadeen fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam innii anugu actakifu waan ictikaafay alcashra aluwala tobanka horaan ictikaafay altamisu xaar aan raadinayo haadihi leylata habeenkan aan raadinayo uma kadibna actakifu waan ictikaafay uma kadibna ictakaftu waan ictikaafay alcashra alwsata tobankii dhaxaan haddana ictikaafay isla habeenkii anoo raadinaya uma kadibna utiitu waa la ii yimid faqiila lii markaasaa laygu yidhi innahaa iyadu fi lcashri alawaakhiri waa tobanka dambe dhexdooda Eh, faman axaba bnu nabi sal ciddii jeclaato minkum idinka idinka mida an yactakifa inuu ictikaafo falyactakif ha ictikaafo waa goorma tobankii dambe waay tobankii u horreeyey buu ka raadiyey tobankii dhexuu ka raadiyey markii labadiiba uu dhammaystaya waxaa la yidhi meeshaad ka raadinaysa kuma jirtaba tobanka dambe middan halla ictikaaf buu yidhi marka factakafa annaasu dadkii baa ictikaafay macahu nabiga la jirankiis sal lay waslam qaala wuxuu yidhi wa innii aniga uriituhaa waa lay tusay nabiga dhahay sal lay slam leylatulqadrigi baa lay tusay leylata witrin inay tahay baa lay tusay habeen tira isdheer habeen tira isdheer habeenka witirka ah waa habeenka kisiga wa ah, tirada kisata ama witirka tira isdheerta macnaha waa awtaarta kow iyo labaatanka saddexiyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka sagaal iyo labaatanka awtaaru alcashri habeenada witrkaee tirada isdheer ayb wa innii aniga uriituha waa lay tusay leylata witrin inay tahay habeen tiro isdheer ah. wa innii anigu asjudu anoo ku sujuudaya fii sabiixatiha subaxdeeda habeenkii subaxdii ka dambaysay anoo ku sujuudayaa lay tusay fii tiinin dhoobo dhexdeeda waa maa'in iyo biyo waxaa lay tusay habeenkaas leylatulqadriga subaxnimadeedii anoo sujuudahayo oo dhoobo iyo biyo ku dul sujuudahay taana waa laytusa fa asbaxa nebigu waa baabariistay buu abu saciid min leylati ka habeenkay ahayd xaggeeduu ka waabariistay waabarkeedii soo gaadhay waqad qaama xaaluu istaagay ila subxi salaada subax isagoo isu taagay famadarat isamaau samadii baa roobaysay oo da'day fa wakafa tiftifqay almasjidu masaajidkii baa tiftifqay oo fa absartu ilan masaajidku ma ahayn jinkadna maahan baashan waxbaa sarsaarnaayo caws iyo waxbaa kor ka saarna wuxuu yidhi fawakafa almasjidu masaajidkiibaa yaa biyo soo daayey fa absartu waxaan arkay buu idhi atiina iyo walmaa'a biyihi waxaan arkay buu idhi nebigii sal lay wasalam ahaa biyihii iyo dhoobadii oo dhulka meeshii qabsato masaajidkii dhoobo noqday mxuu ahay biyana ay socdaan fa kharaja wuu baxay buu idhi goortii faraqa uu ka faaruqay min salaati subxi nabigu sal lay sl waa baxay wa isagoo wejigiisa ama dhabankiisaba dheh iyo wa rawthatu anfihi iyo sankiisa fiidiisa fiihaa dhexdeeda uu ahaaday adtiinu dhoobadii iyo walmaa'u biihi bimacnaa salaaddii subax markuu ka soo baxay oo uu baxay muxuu aha salaad subax markuu ka faruqay ee uu soo jeesadayba nabiga wejigiisa iyo sanka fiidiisa rawthatu alanfi waa arnabat lanfi waay waa sanka fiihiisa kor wa halkaaba labadaba halkaaba waxaa ku yaallay dhoobadiina waa ku taallay biyihiina way ku yaalleen ah, yani habeenkaas subaxdiisa anoo dhoobo ku sujuudahayo iyo biyo yaan ku riyooday habeenkii kow iyo subaxdeedii baa saasi dhacday wa idaa markaaba hiya iyadu habeenkaasi leylatu xdaa wacishriina wa habeenka kow iyo oo min alcashri alawaakhiri tobankii dambe ka mida muttafaqun calayhi laakiin lam yadkur muusan sheegin buu yidhi lam yudkar laguma sheegin fi lbukhaariyi bukhaari laguma sheegin ictikaafu alcashri alwal tobanka hore ictikaafkooda bukhaari ma sheegin bukhaari riwaayadiisu tobanka dhexoo ictikaafay kadibna tobanka dambey ku jirtaa baa la yidhi wa inta kalaa tobanka hore ku daray oo bukhaari isagu qaybtaa ma laha wey marka wuxuu ka yahay axaadiista faa'iidaynaysa oo laga qaadanayo habeenka leylatulqadrigu inay tahay habeenka ko iyo labaatanka ayib ra'yigaana waxaa qaba jamaaca min ahlilcilm koox culimmada ka mida oo saxaabadii taabiciintii a'immada ka mid a ah iyaguna ra'yiga ku tegay ayib xadiiskanayna deliishanaya wacan cabdilaahi bni unaysin cabdulahi bn unays waxaa laga wariyay anna rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala inuu yidhi ra'aytu waxaan arkay leylata alqadri leylatulqadri baan arkayoo lay tusay waay uma kadibna unsiituhaa waa lay halmaansiiyey sababta halmaanka keento qalbigiisa looga saarayna waan u tegi doonnaa ayb ah, wa uraanii waxaan is arkay buuhi asjudu anoo sujuudaya sabiixataha subaxdeeda fii maain biyo dhexdood iyo wadiinin dhoobo qaala wuxuu idhi waa cabdulahi bnu unays famutirna waana la roobeeyey fii leylati habeenkii saddex iyo labaatanaad fa sallaa bina rasuululahi sal lay slm rasuulkaana tujiyey salaaddii subax wey fansarafa salaadii buu ka baxay walxaal wa ina athara almaa'i watiin asagoo dhoobada iyo biyaha raadkoodii calaa jabhatihi ay wejigiisa ku yaalaan waa anfihi iyo sankiisa rawahu axmed baa wariye muslim wazaada muslim wuxuu ziyaadiyey wa kaana cabdulaahi ibnu unays wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda ayb bimacnaa ma aaiuba mise iiinusakhda muslim qaarkeed waxay qoraysaa wa cishruun qaarna wa cishriin iyo hadda joog isagana culimmada qaar ka mid a u daliishaday inay halkaa ku jirto ayb wa can abi bakrata anahu isagu samica wuxuu maqlay rasuul lahi sal lay waslam yaquul isagoo leh iltamisuuha laylat lqadri raadiya fi tiscin sagaal ka raadiya oo baqiina hadhay aw amase sabcin toddoba ka raadiya dhexdeed oo baqiina hadhay aw amase hamsin shan dhexdeeda ka raadiya oo baqiina haday aw amase alaain saddex habeen dhexdooda ka raadiya oo baqiina hadhay aw amase aakhiri leylatin ab ugu dambeeya ka raadiya ayb qaala wuxuu yidhi wa kaana abubakrata raawiga ka warinaya dhahaya wa kaana abubakrata wuxuu ahaa yusallii mid tukada filcishriina labaatanka oo min ramadaana ramadaan ka mid a labaatanka hore wey salaatahu salaadiisa fii saa'iri sanati sanadka intiisa kale uu tukado sanadka intiisa kale salaada uu tukado ayuu labaatanka hore bishana tukan jiray maba kordhin jirinba saasaa laga wadaa fain dakhala alcashru tobanka dambe hadday soo galaan ijtahada markaasuu dadaal bilaabi jiray ramadaan intiisa kale oo tobanka hore iyo tobanka dhexe sanadka intiisa kale dadaalkii uu wadi jiray umbuu wadayay waxbaba kuma kordhinaynba laakiin tobankan dambe markay soo galaan halkaasuu marka dadaalkiisa siyaadaha ka bilaaban jiray wuxuu tilmaamaya marka tobanka dambey ku jirtaa tobanka dambe maxaa laga wadaa iltamisuuha fii tiscin baqiina habeenka sagaal iyada marka lagu daro bisha ay sagaali ka laaban tahay aminke <laughs> habeenka sagaal ay ka laaban tahay laba siba waa loo tiriyaa mar waxaa laga soo tiriyaa dhammaadka bisha oo soddon saasaa loo tiriyaa marna waxaa laga tiriyaa kow iyo labaatanka markaad ka soo tiriso mxuu ahaay aad ka soo tiriso dhammaadka sagaal laaban maxay noqonaysa habeenka labiyo labaatanaad waay sooma leanna habeen wuu tegay soo tiri adiga soddonaad sagaaliyo labaatanaad siddeediyo labaatanaad toddobiyo labaatanaad lixiyo labaatanaad shaniyo labaatanaad afariyo labaatanaad aaaanaad labiyo labaatanaad habeenka labiyo labaatanka waxaa la yidhaahdaa fii taasicatin ama fii tiscin baqiina labiyo labaatankay geli ayib sabcin baqiinana xaggee geli afar iyo labaatanka oo iyadana khamsin baqiinana waa lix iyo labaatanka saasay noqon alaain baqiinana hmm? saas aw aakhiri leylatinna waxay noqonaysaa waa habeenka soddonaad haddii bishii soddon baa markaa laga dhigay moogta marna bay noqotaa haddii bisha laga dhigana habeenada awtaartaa bay markaa ku hagaagayaan haddii bisha soddon laga dhigana waxay ku hagaagayaan habeenada shafciga oodaan haddaad sheegnay manaa ayb an abi nadrata taasi marka waxay faa'iidaynaysaa muxuu ahaayey in eh, ay suroobi karto habeenada witirka keliya meehe inay habeenada xataa shafciga geli karto oo abaaaaanka afarabaaanka aaaaanka aaaanka xataa inay geli karto soonka wahaakada an abi nadrta can abi saciidin fi xadiiin xadii oo lahu isagoo u sugnaaday wuxuu ku warinaya ana nabiya nebigu sal lay slam haraja inuu baxay cala naasi dadku ku soo baxay faqaala markaasa wuxu uhi yaa ayuha nnaasu dadow innahaa habeenkii kaanad waxay ahayd innahaa qisadu kaanat waxay ahayd ubiinat mid la caddeeyey lii aniga leylat lqadri baa laii caddeeyey leylatqadri habeenkay tahay waaba la wa innii anigu kharajtu waan soo baxay buui liukhbirakum si aan idinku sheego biha iyada waan soo baxay waxaan is dadka gaadhsii war waa habeen hebel inaan dhahaan rabay fa ja'a yimid rajulaani laba nin baa yimid yaxtaqaani oo doodsan oo murmaya yaxtaqaan yatlubu kullu waaxidi minhuma xaqahuwa laba ninoo ishaystooo nin walba xaqiisii raadsanayo qoorta isugu jiraa soo baxa oo doodaya murmaya labadaa ninoo macahumaa la jirankooda ashayaanu uu shayaan yahay hayaan baa la socda hadee cid walba shayaan waan la socdaaye laakiin murankan iyo qajajacdan shayaan baa ku weheliya wa ayb fa nusituha lay halmaansiiyey ama fa nasiituha waan halmaamay faltamisuuha ah, yani sababta marka halmaanka keenta in qalbiga nebiga looga saaro waa labadii nina murmay wa marka meeshaas waxaa laga qaadan alkhilaafu shar alkhilaafu shar labadaa nin khaladkay galeen iyo qajajacdoodii yaa habeenkaa dhan nabiga qalbigiisa looga saaray sal lay slm lakiin nebigu wuxu uhi sal lay waslam inay khayr idin tahay baa laga yaaba almaansiinta maslaxo badan baaba ku jirtaba ficlan maslaxada ku jirta ay waxa weye habeenkii baan raadinaynaa ugu tobanka damboo dhan ka raadinayna oon istaagaynaa sooma soo siyaadatu khayr maa laakiin haddii layna dhihi lahaa qaطcan waa an iyo labaatanka adeer barkinta iska dheerayso bisha inteeda kale iska seexo laakiin habeenkaas ayaa nafta layska wada qaadi laha sida hadda dhacdoo kale caamada mxuu ahay iyo jamaahiirta muslimiinta habeenkaa toddobiyo labaatanka abaa yaa la rumaysan yahay sanad walba saas daraaddeed xaramaynka iyo meelaha lama seexan mahayo habeenkaas wadaadada qaar ka waaba way u sii kabageliyeenoo waxa la yidhahdo ducaau khatmi lqur'aan bay meesha soo geliyeen oo xaramka muxuu ah sudays iyo raglaa keenay barnaamijka isaga waana arrin runtii bidca ah, ducaau khatmi lqur'aan habeen la yidhaahdo oo la duceeyo oo dadku isugu yimaadaanoo wax jiray ma wax sunnadii nebi maxamed lagu yaqaanayna maaha marka si fudfudud bay bahashu kugu soo dhuumani marka yacni haddii habeen uu jiri lahaa ayiman oo sidaa u cad khayr badan baa meeshaa ku tegi laha habeenkaa unbaa xoogga la saari laha saas daraaddeed baa waxaa yaraan lahaa dadaalkaa yaraan lahaa saasaa laga wadaa khayr ina diintaa baa laga yaaba faltamisuuha ka raadiya fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe oo min ramadaan ah iltamisuuha ka raadiya fi taasicati habeenka sagaalaad waalkhaamisati habeenka shanaad wasaabicati iyo habeenka toddobaad qaala wuxuu idhi qultu waxaan idhi abaa saciidin abasaciidow innakum idinku aclamu idinkaa ogaansho badan bilcadadi tirada minna anaga naga yaqaana mar haddaad naga taqaannaan wuxuu rabaa inuu weydiiyo sagaalaadka iyo shanaadka iyo toddobaadka maxaa laga wadaa tiradantata xaggay ku hagaagaysaa idinkaa naga yaqaana qaala markaasa wuxu uhi abu saciid ajal haa buu yidhi naxnu axaqu kuwa mudan baanu nahay mudnaan badan bidalika arrinkaa minkum idinka annagaa idinka mudnaan badan buu maxay dadka uga mudnaan badan yihiin asxaabu rasulilah sal lay waslam dadka waxay uga mudnaan badan yihiin horta waa dadkii waxyigu ku duldegayay waay waxyigu markuu degayo ruuxa la nool waa uga aqoon badan yahan ruuxa marka aan joogin soo ma leanna nebigii sal lay waxyigu ku degayey iyo qaabku u dabaqay ummadu say ugu dhaqantay wuxuu dhan buu la noolay soo ma talabaad weeyaane xilligaa ay saxaabadu joogeen ridwaanullaahi alayhim waxay ahaayeen xilli luqadda carabiga ee qur-aankii sunnadu ku yimaadeen ay faseexadeedii iyo balaaqadeedii iyo jiritaankeedii aan waxba tarrixin ayaguna waxayna dadka ugu yaqaanay ahayn marka waxaa jira asbaab fara badan oo keenaya inay cid walba ayagu ka mudan yihiin fasirka qur-aanka iyo sunnada ah, annagaa idinka mudan way macana ayib qaala wuxuu qultu waxaan idhi marka mataasicatu waalsaabicatu walkhaamis maxaa laga wadaa qaala wuxuu idhi idaa goortii madad ay tagto waaxidatun waishruun habeenka kow iyo labaatanaad fallatii midta taliiha ku xigta inataani waishruun waa sooma midda ku xigta waa waa labiyo labaatan sooma fa hiya taasicatu waa habeenka sagaalaad waa say ku noqonay habeenka sagaalaad waa sidii markii dhow aan iin dhammaadka ka soo tiri dhammaadka markaad ka soo tiriso habeenka labaiyo labaatanaad baa sagaalaad noqonaya saas way macnaha ayib faidaa goortii madad ay tagta buu idhi waxaan u jeedaa hadday tagto habeenka aad fallatii midda taliiha ku xigtaay asaabicatu waa habeenka aaaad faidaa goortii madad ay tagto fallatii habeenka taliiha ku xigtaay alhaamisatu waa habeenka iyo abaatanaad wa raw axmed baa wariyey wa muslim saasman tii horo kale lamidta xadiiskii horu lamid wuxuuna tilmaamayaa oo xadiiskani in ay e, habeenada tirada isdheer keliya maahe inay habeenada kalena geli karto way suurtagalta oo waxay markaa laga faa'iidaysanayaa uun e, haddaadun habeenada witirka un ku dadaasho waxaa dhici karta inay ku dabamarto oo wax ku seegaan sidaas daraaddeed tobankaba tobankaba dadaalka duldhig waxaa weyana ku dhaafi saasaa macnaha laga faa'idaysa wacan ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu uhi iltamisuuha habeenka leylat lqadri raadiya fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe dhexdooda ka raadiyo min ramadaan ah leylata alqadri raadiya fii taasicatin ka raadiya sagaalaad oo tabqaa hadhaysa fii saabicatin ka raadiya oo tabqaa hadhaysa fi khaamisatin ka raadiya shanaad habeen shanaad oo tabqa hadhaysa rawa axmed walbukhaari wa abu sidii hore kale waa habeenka habeennada laaban u ah sagaalaad u ah habeenna laaban habeenka sagaalaadka u ah ama habeennada laaban habeenka toddobaadka u ah ama habeennada laaban habeenka shanaadka u ah sina sheegnay weye soddonka ka soo tiri saasay imaanaysaa mar habeennada laaban habeenka sagaalka u ah waa habeenka labyo labaatanaad soo habeenka u ah toddobada u ana waa habeenka afariyo labaatanaad habeenka shanta u ana waa habeenka lixiyo labaatanaad saasay marka saas loo soo tiray ayib raw axmed baa wariyey walbukhaari wa abu daawuud wafii riwaayatin waxaa ku sugan qaala rasul lah sal lay slm rsulku wuxuu yidhi hiya iyadu filcashri tobanka dhexdeeday ahaada fii sabcin toddoba dhexdeed bay ahaatay oo yamdiina tegay ow amase fii tiscin ama toddoba dheama sagaal dhexdood bay habeen sagaala dhexdeed ahaatay oo yabqiina hadhay yacnii wuxuu ka wadaa leylat alqadr saas manaa toddoba habeen horta riwaayadu isku khilaafsan tahay qaar baa waxay ka dhigayaan midda hore tiscin ka dhigaya ta dambana ka dhigaya riwaayadka xadiiska qaarna sidan ay u warinayaan baa wariya sida xaafidku uu leeyahayna badankood waxay ku warinayaan bitaqdiimi الsiini fi الثaani oo sabcin la yidhahdo midda dambe wa ta'khiiriha fi اlأwal oo tiscin la yidhahdo midda hore tiscin yamdiina wa sabcin yabqiina sidaasaa riwaayadu u badan tahay buuri sidan hadda aniga ii qoranna iyadana waa lagu wariyaa ayib marka sabcin yamdiina waxaa laga wadaa tobankii u dambeeyey toddoba tagtay habeenka toddoba tagtay toddoba ku ah waa habeenkeen sidii caadigeed hadda u tiri adabagediin caadigeedii u soo wad ya labaataniyo toddoba waay markaa saas maan sabcin yamdiina ka soo wad habeenka toddoba u ah lix kamidana ay tagtay isaguna habeenkii toddobaad ku ah waa habeenkii toddobiyo labaatanaad waay ah. sabcin yabqiina waxaan dhihi lahaa tiscin yabqiinana sideeda kuwad kow iyo labaatan miya maa maaha sagaal <laughs> yani ah. sagaal habeen oo laaban habeenkii sagaalaynaya waay ma aha markan tegey maaha laaban waay tii horena maxay ahayd tegey bay ahayd tanna laaban waay marka laabantu wax weeyaan habeenka sagaalku waa ah, inta laaban waa habeenka labayo labaatanaad waay saas way macnaha wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma intaasoo dhan marka waxay faa'iidaynayaan inay habeenada oo shafciga ah ay noqon karto sidoo kale leylat lqadri wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rijaalan rag oo min asxaabi nabiy nebiga saxaabadiisa ka mida sal lay slam ayaa uruu waxaa la tusay leylat alqadri leylat lqadri baa la tusay filmanaami hurdada dhexeeda lagu tusay yani way ku riyoodeen waay fi sabci alawaakhiri toddobada u dambaysa dhexdeeda inay ku jirtaa la tusay faqaala rasul lah sl lay sl wuxuu yidhi araa waxaan arkaa ru'yaakum riyadiinnu qad tawaata'ad inay israacdo isku waafaqday fi sabci alawaakhiri toddobada ugu dambaysa inay isku waafaqday ee faman kaana ruuxii ahaaday mutaxariiha mid ku dadaalaya leylatulqadriga wey falyataxaraha ha ku dadaalo fi sabci alawaakhiri toddobada u dambaysa toddobada dambe ku dadaalo akhrajaahu bukhaari muslim baa soo saaray yani toddobada u dambaysa maxaa laga wadaa xaafidku wuxuu leeyahay sida daahirka hadalka ka muuqdaay waxaa laga wadaa markay bisha toddoba beri ka laabantahay toddobada u dambaysa kuwaasaa laga wadaa qaarna tafsiir kaley gelinayaan macno kale u samaynayan ayb marka tobankii baa la yidhi macnuhu waxa weye haddaad tobankii wada kari weydo toddobada ku taagsa waay sida fii saxiixi muslim ku timid fain dacufa axadukum aw cajaza falaa yuqlabanna cala sabci albawaaqi hadduu tobanka aad wada kari weydo ama caajisto ood kari weydo ama muxuu ahaayey aad ka daciifto toddobada marka ayaan lagaaga xoog badanin toddobada ku taagsa markaa ayib walimuslim waxaa u sugnaaday qaala wuxuu idhi uriya waxaa la tusiyey rajulunin ana leylata alqadri leylatulqadrigu leylata habeenka aad inay tahy faqaala markaasaa wuxuu idhi annabiyu nebigu sal ly waslam ara waxaan arkaa ru'yaakum riyadiinnu qad tawaata'at inay iswaafaqday fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe dhexdooda inay isku waafaqday ee fatlubuuha leylat lqadri raadiya fi lwitri tirada isdheer ka raadiya dhexdeeda oo minhaa ka tobanka dambe tobanka dambe tirada isdheer ka raadiya tirada isdheer marka waa saan soo sheegnay waa layaal alwitri waa habeenada awtaarta ah, oo kow iyo labaatanka saddex iyo toddobada ilaa sagaalka ayb وan caiشhaةa radi الlahu taعalى canha ana rasuul اlahi sl ه lay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi taxaraw dadaala laylaة اlqadri ku dadaala fi اlcashri اlawaakhiri tobanka dambe dhexdoo min ramadaana rawahu muslim wاlbukhaari wa qaala wuxuu yidhi bukhaari fi lwitri witirka dhexdooda ku dadaala tirada isdheer oo min alcashri اlawaakhiri ka mida ah. tobanka dambe ee ramadaan ka mida waxaan haynaa marka waxaan haynaa horta tobanka dambeaan haynaa kow tobankii dambe ayaa hadana waxaan haynaa oo rajadu u sii badan tahay habeennada tirada isdheer ah kalena way geli kartaa waa kaan soo iyadana soo marnay habeennada tirada isdheer marka la fiiriya haddana si gooniya waxaa ku soo aroortay axaadiis badan ku timid habeenka aad habeenka aad iyo aadnaad way timid waatan iyadana soo marnay axaadiisteeda sooma nebiga ku sujuudahaya dhooba ku sujuuda intaasoo dhan marka laysu geeyo ayaa mas'alada khilaaf badan ku jira alxaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah culimmadu intay isugu khilaafsan tahay leylatulqadri wa habeenkee afartan qowl ka badan waa afartan ka badan baa loogu kala tegey nimba meel buu ku dhuftay waxaa u roon muxaqiqiinta qaarkoodna ay rajaxayaan sannad walba way warwareegtaayoo sanadba habeen bay gashaa waana sida axaadiistu isku waafaqi karta waa oo dhici karta sanad inay gasho koow iyo oo saxaabadu arkeen nebigii oo sal ley wasalam calaamadii uu sheegay ay subaxdaa arkeen oo ay habeenkaa ahayd leylatulqadri sanad kale waxaa dhici karta inay saddex iyo noqoto sanad waxaa dhici karta inay noqoto toddobiyo labaatanka shan iyo bal waxaa dhici kartaba inay witrko dhan ka wareegto ayba noqotaba habeenada shafciga marka way warwareegi kolba meel baa la gelina sidaasaa u fiican axaadiistanna isku waafaqi karta haddii la yidhaahdo habeenkee ugu raja badan waa habeenka habeenka ugu raja badan laakiin isaga laftiisa lama jasmin karoo lama dhihi karo ilaa wa ilaaba sanad kasta laylatulqadr waa taasi waxay ka hor imaanaysaa nebiga sal lay slam waa kii la halmaansiiyo cilmigeeda laga qaaday sooma marka way qarsoon tahay laakiin meelay u rajo badan tahay u rajo badan waa sii kala rajo badan taas way macnaha laakiin qaطcan lama dhihi karayo oo dee axaadiistii baa sidaa u kala marka inay warwareegayso ra'yigaasay axaadiistu isugu imaan kartaa oo lagu jamcin karaa culimmada muxaqiqiinta qaar ka ay marayaan kitaabu lmanaasik halkaa waxaa ku soo dhammaaday kitaabkii soonka iyo kii eh, ictikaafko ka dambeeyey wuxuu halka bilaabayaa kitaabuulmanaasik waa kitaabkii xajka waana kitaabkii ugu dambeeyey cibaadaadka yani dahaaran soo marnay oo salaad baan soo marnay oo janaa'is oo wahaakada ilaa kitaabkii ugu dambeeyey aan marayno waxaa cajiiba ah, sheekha taqriiban kitaabka markaan fiiriyo laba meelood saddex meelood laba meelood ku dhowaad waa cibaadaadka ulu wax ku dhow ayaaba abwaabta inteedoo kalenu isugu geeyay marka baabu wujuubi alxaji waalcumrati wa hawaabihima wuxuu baab u yahay xajka waajibnimadiisa iyo cumrada waajibnimadeeda iyo hawaabka iyo ajirka laga helo xajka iyo cumrada xajka waajibnimadiisa layslama diidana inuu tiir ka mid yahay tiirarka islaamka waa maxalu itifaaq bal mima yuclamu min addiini bidaruuru ka mid amaa cumradaba waajibba mise waa sunno iyada waa laisku khilaafsanya waana u tegi doonnaa waxaa la kala daliishaday culimmada qaar waxay leeyihiin waa sunne waajib ma aha qaarna waxay leeyihiin may sida xajko kale waajib u tahay can abi hurayrata radi allahu tacala canhu wuxuu yidhi khatabanaa waxaa noo khudbeeyey rasuululahi sal lay slm rasuulkaa noo khudbeeyey faqaala markaasaa wuxuu yidhi yaa ayuha nnaasu dadow qad farada allahu alla waa waajibay calaykum korkiinna alxaja xajkiibuu ku waajibiyey ee faxujuu xajiya oo ilaahay baydkiisa siyaarta fa qaala rajulu nin baa yidhi akulla caamin ma sanad kasta ya rasuulala rasuulka ilaahay akulla caamin sanadkasta miyaan xajiyeyna ayib fa sakata waa aamusa nebigu sal lay slm xataa qaalahaa ilaa uu ninkaas yidhi e, weedhaas alaaan saddex goro ila u yidhi nebiguna uma jawaabayo ma sanad walbaa ma sanad walbaa laga aamusayba faqaala nabiyu nebigu markaasaa wuxu uhi sal lay slam low qultu haddaan dhihi lahaa nacam haa haddaan dhihi lahaa la wajabat way waajibi lahay walama statactum mana aydan karteen ee su'aalaha faraha badan daaya waayo waxyigii baad degayo shareecadii baad degayso waajib iyo waxbaa socda marka haddaad uun su'aalaha badisaan oo laydin arka uun idinkoo wax raadinaya waxaa laga yaabaa in ta kale nebigu sal lay slam waa musharic waa jideeye marka waa haddaan nacam dhihi lahaa saasa idinku waajibi lahaa xajku sanad kasta mana aydaan awoodeen ayb rawahu axmed baa wariyey wa muslim wanasaa'i xadiiskaasi wuxuu daliil u yahay xajku waajib waay oo waa farad waa laysla ogolyahay farada calaykum alxaj ayb waxaa kaloo uu daliilu yahay inuu wujuubkiisu uu yahay cimriga ruuxa cimrigiisa hal mar taana waa laysla ogolyahay waa maxal itifaaq ruuxa inuu cimrigiisa hal mar uun ku waajibaya wixii ka soo hadhay halkaa marna uu yahay sunno iyo khayrsiyaati un waa ayib sheekhuse wuxuu yidhi wa fiihi daliilun xadiiskan daliil baa ku sugan cala ana almra amarku laa yaqtadii inuusan keenaynin attakraara soo noqnoqosho haddaan amarku siiyo oonku idhaahdo eh, muxuu ahaayey eh, muxuu ahaay aanku idhaahdo eh, masaajidka ka baxa ama aan ku idhaahdo laba ragcadood tuko amarku siiyo ma wuxuu keenayaa inaad ku noqnoqoto ood amarkii fuliso haddana fuliso haddana fuliso ma taasaa laga qaadan mise amarka hal mar haddaad fuliso waad waad waad amar qaadatayoo mar labaad iyo mar saddexaad ku noqoto looma baahna mulaqulmri haddii qariino la helo ku noqnoqoshada kutusaysa amarka ku noqnoqo in lagu leeyahay qariina hadii la helo meesheedaba laakiin amarka mujaradka ah ee lagu siiyo ku noqnoqosho miyuud keeni karaa mise hal mar haddaad samayso amarkii waad qaadatay kee amar muxuu faa'iideeya wuxuu leeyahy sheekhu waxaa laga qaadanayaa amarku sidiisaba inuusan keenin takraar oo hal mar hadaad fuliso amarkii lagu siiyey bas waad amar qaadatay xaggee laga qaadanaya xaggee laga faa'idaysay waxaa laga faa'iidaysanayaa nebigu markuu yidhi xaj baa laydinku farad yeelay xajiya soo amar maaha amarkaa keligii haddii laga faa'iidi lahaa ku noqnoqdo laasim bay idinku tahay suaal su'aalba uma baahateenba soo ma amarka keliya hadduu faa'iidayn lahaa takraar amarkiisaaba laga qaadan lahaa sanadkii intaasoo goorbaa inaad ku noqnoqotaanba xajka waajiba laakiin aamus maadaama amar keliya uu nabigu ku gaabsaday intaasi waxaa laga fahmay uun hal mar bayd waajibku tahay saas daraaddeed su'aasha markuu badiyey saxaabigu haddaan nacam dhihi lahaa unbuu ku noqnoqoshadu waajibi lahay laakiin amarka hore keligii ah ku noqnoqosha kuma waajibin saas buusan amarku takraar ku faa'iidaynayn waana mas'ala usuuliya waa mas'ala usuuliyo culimmada yacnii cilmi usuulka usuul fiqiga baa ka doodo amarkuma wuxuu keenaa takraar mise hal mar keliyata haddaad fuliso waa ku filanta tan wuxuu ka mid tahay buu leeyahay adilada loo deliishanayosan takraarka faa'idaynayn wa can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu idhi khatabanaa waxaa noo khudbeeyey rasuululah sal lay slam faqaala markaasaa wuxu uhi yaa ayuha nnaasu dadow kutiba waxaa la waajibiyey calaykum korkiinna alxaju xajkii baa laydinku waajibay faqaama waxa istaagay alaqrac ibnu xaabis waa ninkii riwaayada hore la yidhi faqaala rajulun faqaala markaasaa wuxuu idhi afii kulli caamin ma sanad kasta dhexdiisuu waajibay ya rasulla rasuulka ilaahay ma sanad kasta dhexdii baa la waajibiyey oo qorkanaga lagu qoray faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam low qultuhaa haddaan dhihi lahaa lawajabad way waajibi lahayd walow wajabad hadday waajibtana lam tacmaluu biha ma aydaan samayseen ma aydan ku camalfasheen walam tastatiicuu mana aydaan karteen an tacmaluu biha inaad ku camalfashaan oo samaysaan sanad walba xaj baa lagaa rabaa maydaan karteen ayib alxaju xajku maratun waa hal mar buu nabg sal lay faman zaada ruuxii siyaadiyoo halkaa mar ka siyaadiya fa huwa isagu taawucun waa khayr uu siyaadsaday waa waajib maaha raw axmed baa wariye wanasaa'i baa wariye bimacnaahu kadalika daarimi iyo bayhaqi baa wariye waana xadiis saxiixa wey cubaydaynaya xajku cumriga hal mar buu waajibaa waana laisla ogolyahay ayib wacan abi rasin alcuqayli aburusayn acuqayli annahu isaga ata nabiya nebigu u yimi sal lay slam faqaala markaasaa wuxuu yidhi inna abii aabbahay shaykhun waa oday kabiirun oo da'weyn laa yastaiicu mana kari karo alxaja xaj ma kari karo wala umrata iyo cumratoona wala adacna rarashada iyo geedigana ma kari karo ilan markaasi dadku ama way lugayn jireen ama ma ahe hadii gaadiid la fuulayo geel iyo e, farda iyo waxaasaa la fuuli jira marka ruuxa jilicsan oo dhan ma qaban karo geela iyo fardaha iyo ma qaban karo ayib marka wala dacna rarashada iyo geedigana ma kari karo faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam xuja ka xaji can abiika aabbaha ka xaji wactamir kana cumrayso maadaama uu tabardhigay oo uusan keri karin adigu xajkii cumradii ka soo gudbuu nebigu uhi sal sl ayb rawahamsatu baa warisay wasaxaxu tirmidi tirmidi baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey xadiidka alimaamu axmed ibn xibbaan ibn ljaruud xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina sidoo kaleeto isaguna waa saxiixinaya waxaa kaloo saxiixiyey ibnu khusayma iyo ibn xibbaan iyo hayrkoodba ayb waan sheegay ibn xibbaan waa sheegay lakin ibnu khusayma ka mid a ah ragga saxiixi xadiidkani waxaa deliishanaya qabta wuu inoo imaan xajka ma layska xajin karaa baab gooniyuu ku keeni doonaa anniyaaba fi lxaj waa baab gooniya lakiin hadda meeshan wuxuu keenay cumradu ma waajiba mise waajib maha doodeedii waa waxaana deliishanaya culimmada qabta inay cumradu waajib tahay oo xaggay ka amarka nebigay ka deliishadeen oo muxuu nebigu yidhi xuja an abiika aabbaha ka xaj maxaa lagu dabadhigay wactamir ka cumree amarkuna muxuu faa'iideeyaa asalkiisa wujuub buu faa'iideeyaa haddaan qariino saarifaa lehin sidaasay ugu deliishanayaan cumradana waa la amrayo waa waajib inay waajib tahayna waxaa qaba alimaamu shaafici axmed isxaaq thawri iyo musani iyo culimo kale adiladay deliishanayaanbayna ka midtah an caaishaa radi allahu tacala canha qaalad waxay tihi qultu waxaan ya rasuul alla rasuulka ilaahay hal cala annisaa'i dumarka korkooda ma yahay min jihaadin wax jihaada dumarka jihaad ma laga rabaa waa jihaadkii dagaalka waah dagaal inay seef qaadaanoo xabado qaadaanoo dagaalamaan korkooda ma yahay qaala nebigu wuxu uhi sal lay slm nacam haa calayhinna korkooda waxa ahaaday jihaadun jihaad jihaadkaasoo laa qitaala fiihi uusan dagaal ku jirin jihaad aan xabad ahayn seefna ahayn yani waxa weyaan kaasa yaa korkooda oo muxuu yahay alxaju wlcumra xaj iyo cumro ayaa korkooda jihaadkoodu waa kaas bal jihaadu kullu daciif wa mid kastoo tabar daran oo ama cimri uu u run sheegayoo tabar dhigay ama xanuun jihaadkiisu waa xajka bal riwaayo kaleet waxay leedahay fulayga xataa fulayga jihaadkiisa waa xajka rag waxaa jira moogtahay baashaan aan muxuu ahaay aan shafkaba siin karin maba xamili karaba waa wax ilaahay dadka kala geliyo laakiin waxa fiican inuu iska sheegto oo yidha aniga fulay baan ahay anugu iska xajinaya baasha hallaiga daayo <laughs> ayb alxaj wlcumra rawa axmed baa wariye ibnu maajah sanadkiisu waa saxiix kadalika waxaa soo saar ibn abi shayba ibnu khusayma daara qutni shekh albaanina wuu saxiixinaya xadiidku waa saxiix kadalika waxaa saxiixinaya sheikhulislaam ibnu taymiya imaamu nawowi wuxuu isaguna deliishanayaa culimmada qabta inay cumradu waajibta maxaa yeele nebigu sal ley wasalam dumarka wuxuu yidhi jihaadka korkooda ah waa xaj iyo cumro marka muxuu yidhi nacam calayhinna calayhinnadaasi waxay ka mid tahay alfaada wujuubka loo daliishan karay an abi hurarta radi allahu tacaala canhu marka madhabkaasi waa madhab xoog badan in cumradu ay waajib tahay kan kale waxaa qaba xanafiyada iyo mashhuur madhab ilmaalikiya iyo baa qabo axaadiis bay daliishanayaan oon sugnayn axaadiistan qoladani ay deliishanayaanna way ka jawaabayaan jawaabay u raadinayaan halkaasay marayaan oo leeyihiin marka waajibmee cumradu waa sunno adilada markaad fiirisana waxaad mooddaa inay xoog badan tahay axaadiista faa'iidaynaysa inay cumradu waajib tahay ayb culimmada qabta inay cumradu waajib tahayna sida xajkoo kalea waxay leeyihiin cumriga iyaduna hal mar bay waajib tahay ah, hal mar bay waajibtahayoo mar walba laazim hal mar haddaad gudato ama xajka ku dhex gudo oo tamatuc iyo qiraan intaad samayso adoo xajinaya la gudo ama ma si madax bannaanba u cumrayso iyaduna cumriga hal mar bay laazimi haddiiba waajib wey laydhaha wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu wuxuu yidhi su'ila la weydiiyey rasuululahi sal ly sl rsulka waxaa la weydiiyey ayul acmaali acmaasha la sameeyey koodeebaa afdalu ugu fadli badan faqaala nebigu wuxu yuri sl ly iimaanun billahi wa rasuulih ilaahiy rasuulkiisoo la rumeeyo iimaankaasaa ugu fadli badan camal waa adilada loo deliishado inuu iimaanku camal yahay camalku inuu iimaan kaga mid yahay qaala wuxuu idhi uma maada uma kadib maada ah, maxay keebaa ku xiga we qaala nebigu wuxu uhi sal ly kadibna aljihaadu fii sabiili illahi ku xiga qiila waxa lihi uma maada maxaa ku xiga qaala wuxuu idhi uma xajun mabruur xaj lagu baarinimo sameeyey ah, xajka lagu baarinimo sameeyey culimmada qaarkood waxay leeyihin waa xajka wax dembiya uusan dhex gelin sida imaamu nawowi baa rajaxaya laakiin imaam lqurtubi macno uu sheegay baa aad u qiimo badan wuxuu leeyahay waa xajka axkaamtii shareecada ee loogu talagalay oo dhan dhexdiisa lagu ilaaliyey wixii shareecadu diiddayna laga ilaaliyey kaasaa la yidhaahdaa xaj mabruur ah waa soo wada geli kara wixii lagu sheego dhan oo wejiga ugu fiican buu ruuxu u gutay xajkii wa ayb la yidhahdaa xaj mabruur ah riwaayad baa jirta jaabir iyo khayrkii laga warinayo oo nebiga sal ley wasalam loo tiirinayo oo dhahaysa xajka baarinimadiisu biruhu icaamu acaam wa ifshaau salaam waa in cunto aad bixiso salaantana aad faafiso ziyaadadaasi hadday sugnaan lahayd birulxaji tafsiirkeeda laguma murmeenba laakiin siyaadadaasi siday culimmadu badin waa daciif walow sheekh albaani uu taxsiininayo ayb wuxuu yidhi sheekhu wahuwa xujatun xadiidkani wuxuu xujo u yahay liman fadala cidda fadishay nafla alxaji xajka muxuu ahaay sunnadiisa calaa nafli sadaqati sadaqada mideeda sunnada a ka fadilay waxaa laysku hayaa ruuxu xajkii waajibkaa waa gutay xoolana waa haystaa sakana ma aha oo sakadiisi waajibka waa bixiyey sakadii waajibka waa bixiyey xajkii waajibkaana waa gutay haddana wuxuu rabaa labaa isu haya waxoogaagan xoolaheeda haysato ma ka soo xajidaa xaj sunno ah mise waad sadaqaysataa sadaqa sunno ah badan wuxuu leeyahay waxaa deliishaday culimmada qabta xajka kiisa sunnadii inuu ka fadli badan yahay sadaqada teeda sunnada saas way waana qayb culimada ka mida maraysa oo intaad xoolaha sadaqaysan lahayd oo masaakiin siin lahayd kusoo xaji bay kaaga fadli badan tahay masaladaasi mas'alo itlaaq qaalamahee sida saxda ah ictibaaraad bay leedahayoo marna sadaqadaa fadli badnaanaysa inaad sadaqaysato marna xajkaa fadli badnaanaya oo marka baahi daran ay muslimiinta haysoo kale maadaama xajkii waajibka aad gudatay waxoogaaga dhowrka kun ee doolareed kusoo xajinayso masaakiinta sii marar badan bay ka fadli badnaanaysa mar baad naf muslima ku badbaadinaysa oo dhimanaysa way ka fadli badan tahay xaj sunnaa sooma marka ictibaaraad waaye mar sadaqadaa fadli badnaanaysa marna xajkaa fadli badnaanaya waa xaaladaha ikhtilaafu alaxwaal an cumar bn khaaabin radi alahu canhu qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti naxnu anagu juluusun kuwa fadhfadhina ana cinda rasulilah sal lay slm rasuulka agtiisa ayaa ja'a waxa yimid rajulun nin baa yimid faqala wuxu uhi ya muxamad muxamadow malslaamu islaanima maxay tahy faqala wuxuu uhi alislaamu islaamnimadu waxa weeye an tashhada inaad qirto an laa ilaaha cid xaq lagu caabuday inaysan jirin ila allahu alla mooye wa anna muxamadan muxamadna rasuululah inuu yahay inaad qirto wa wa an tuqima inaad toosiso asalaata salaad wa tu'tiya inaad siiso ood bixiso azakaat wa taxuja albayta inaad baydkana u qasadood xajido wa tactamira inaad cibraysato islaamkaasaa la dhaha wa takhtasila inaad qabaysato min aljanaabati janaabadan inaad ka qabaysato wa tutima alwuduu'a weysadan inaad dhammaystirto wa tasuuma ramadaana ramadaanna inaad soonto islaamkaasaa la yidhahdaa wadakara wuxuu sheegay baaqi alxadiid xadiidka intiisii kalu sheegay wa annahu qaala wuxuu yidhi nebigu sal lay wasalam haadaa kani markii warkii dhammaaday haadaa kan jibriilu jibriil waa markii su'aalaha i weydiinayn uga jawaabayay jibriil buu ahaa ataakum waana idin yimid yucallimukum xaaluu idin barayo diinakum diintiinnauu idin barayo waa xadiiskii islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka iyo amaaraatu saaca iyo ku saabsanaa we xadiiskaas man rawa daara baa wariyo riwaayadan ku wariya wa qaala wuxuu idhi hada kan isnaadun wey haabitun oo sugan saxiixun oo saxiix waxaa wariyay buu yidhi abubakrin ajawzaqi abubakrin ajawzaqi waa shaykhu alxaakim abu cabdillahi alxaakim sheekhiisii wey fii kitaabihi kitaabkiisuu ku wariyey almukharaj cala asaxiixayn ee saxiixaynka korkooda lagu takhriiji mustakhrajaadka kutubta la yidhahdo weeyo mustakhraj cala albukhaari cala muslim cala saxiixayn baa jira isagu mustakhraj cala saxiix muslim buu leeyahy ayib xadiidkan muslim baa wariyey sanadkanna ku wariyey laakiin sidan ziyaadaad baa la socda ziyaadaadkaasaa marka lagu muransayaho qaar waxayna culimmada ka mida ah ziyaadaadkan cumrada iyo janaabada ka qabaysa iyo waxani siyaadaadkani waa shaad ee xadiidka asalkiisu waa kii saxiix muslim ku yaallo islaamka iimaanka ixsaanka qeexayay laakiin in cumro lagu daro janaabada ka qabaysigeedo waysada hagaajinteedo siyaadaadkaasi waxay leeyihiin waa shaadoo waa daciif asalka xasiiska inaysan ku jirin waay qolina waxay leeyihiin ma ahe xadiisku waa sugan yihiin bay qoreen maxaa loo deliishanaya xadiiskan hadda meesha loo keenay waxaa loo keenay inay umradu waajib tahay maxaa yeelay islaamka markuu nabigu qeexayay xajka iyo cumraduu isdaba dhigay qoladaasaa marka deliishanaya ayb wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sal ly slam rasuulku qaala wuxuu yidhi alcumratu ila alcumra cumro ilaa kale laga gaadho kafaaratun weeye mid tiraysa ama asturaysa limaa baynahuma waxa u dhexeeya markaad hadda cumraysato ilaa umrada kale aad ka gaadhaysa inta u dhaxaysa wixii dembi ee dhacay bay asturayaanoo ilaahay ku dhaafaya ayib waa haddii xadiiska qaybihiisa kale tilmaamayaan haddaad dembiyada waaweyn ka fogaata waa waalxaju lmabruuru xajka lagu baarinimo sameeyee shareecada waafaqsanna laysa lahu uma jazaa'un wax abaalgud ah ila aljannatu janna mooye isagoo abaal janno ka sokaya ma balhaaba xaj sidii la rabay aad u wuxuu ka mid yahay axaadiista tilmaamaysa fadliga ay xaj ku leeyahy rawahu jamaacatu baa warisay ila aba daawuud hada wabilahi towfiiq w sal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm